Bismillahi rahmani rahim. Amacebiso malunga ne-COVID-19 esiwaphathelwe yi-Islamic Medical Association ibambisene ne alhidaya Center Eastern Cape. Ukuba ubukhe watyelela kumazwe angaphandle anosuleleko oluphezulu lesi sifo okanye uthe wadibana nomntu onesisifo COVID-19. Hlala ekhayeni, biza ugqirha wakho kunye ne-COVID-19 hotline. Ukuba uneempawu ze-COVID-19, sukuya kugqirha wakho ekliniki okanye esibhedlele. Fowunela i-contact number ucele amacebiso kuyo hlalela kude kwindawo enabantu abaninzi sukuhambela abantu ngeli xesha ugulayo nqanda ukuthenga ngenxa yoloyiko vasa izandla rhoqo kakuhle imizuzwana engamashumi amabini ukuba uyagula sukuya emasjidi ezivenkileni okanye nayiphina indawo kawonke-wonke nqanda kuthabatha uhambo elungeyomfuneko phakathi kwilizwe lakho ingakumbi uhambo oluya kumanye amazwe angaphandle. Ukuba ubuya kumazwe angaphandle, zihlalele bucala self-isolate iintsuku eziyi-14 kuquka usapho lwakho ukuba kuyimfuneko ngokubonisana nogqirha wezempilo. Ukuzihlalela bucala self-isolation and quarantine kuthetha ukuzivalela ekhayeni kwaye ucuthe ukudibana nabantu hand sanitizers izibulali ntsholongwane zezandla kufuneka zifumaneke kwiminyango yeendawo zikawonke-wonke neemasjid abantu abadala nabo banezifo ezinganyangekiyo akufuneki baye kwiindawo zikawonke-wonke naseMasjid. Yenza iwuzu ekhayeni. Musa ukusebenzisa iitawuli zikawonke-wonke. Hlamba izandla rhoqo. Sebenzisa ipaper towel xa ukhohlela okanye uthimla. Emva koko uyilahle uhlambe izandla. Phatha imusala yakho xa usiya emasjid. Thandaza iisunat nenafil sala ekhayeni ukunqanda ukudibana nabantu abaninzi imasjidi yakho yenze utshintsho malunga nemithandazo eyenziwa nilibandla jamaat kuquka nejuma nceda ulandele loo mithetho kodwa ngehle itshintshe emva kwesaziso esifutshane inumber i-emergency numbers zedepartment of health emergency hotline ku 0800 029 999 i-whatsapp support line 0600 1 2 3 4 5 6 jazakallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh